كذا باب كذا لا ويه حروف عجتة لرا حروف العلة وأضم مران اسمك يفعلك isimku muctalulcaaqiru noqdaa ficilkuna muctalulcaaqir labadaba waa noqdaan waxa ay ka dhigayaana waa xuruuf u dabamarta xuruuftaasu waa isku mid waa wow iyo ya iyo alif waa saddexdaas walwaawu wowdii walyaau ya'dii iyo wal alif alifkii jamiican dhammaan xaale ay yihiin saddexduba hunna talaatadaasu xuruufulictilaali waa cillada xarafyaalkeedii ictilaalkii almuktanifi ee fan galayoo geeska degay fanka waxaa loola jeedaa macnaha dhinacuu degaya kelmadda aakhirkeedu dega wal waawu wowdii iyo wal yaau ya'dii iyo wal alif alifkii jamiican dhammaan xaalo ay yihiin hunna alaasadaasu xuruufulictilaali cillada xarafyaalkeedii weeye ictilaalkii almuktanifi ee fan galay xuruufulcilla waa saddexdaas wow ya alif weligood xuruufulcilaa la yidhaahdaa hadday marka saddexdoodu reeban yihiin xaraka u manaasibuna ka horaydo waxaa la yidhaha xuruufulmad waxaa kaloo la yidhaahdo xuruufulliin marka aliftu weligeed kama suusho inay tahay xarfumad sababtoo ah xarakan u manaasiba in kamaba hormari karto oo weligeed waxaa ka horayda fatxo weligeedna kama suusho inay xarfuliin tahay maxaa yeelay weligeed waa iska reebanta oo maba jirto alif la xarakeeyo xaraka haddaad aragto hamsa la yidhahdaa axmed haddaad aragto hamsa la yidhah alif lama yidhaahdo laakiin wowda iyo ya-da waxaa dhici karta in la xarakeeyo waxaa dhici karta in la reebo sukuun la saaro xarako manaasibana aysan ka horreyn haddii marka xarako manaasibu ka horraydo xarfumad waa yihiin xarfuliinna waa yihiin haddii laakiin xarakaan u munaasib iyadoo ka horayda la reebo wowda iyo ya-da xarfuliina laleeyahay xarfumad markaas lama dhahayo saddexdoodaas marka isimkana way u gadaal maraan oo isimkay u gadaal maraan waxaa la idhahdaa muctalulaakhir ficilkana way u gadaal maraan ficilka ay u dambeeyaanna waxa la idhaha muctalulaakhir baabun haadaakanu baabun waa baab fii icraabi اlismi isimka icraabtiisii uu baab yahay isimkii almanquusi ee la nuqsaamiyey icraabku labu u qaybsamaa icraab daahira iyo mid muqadar ah icraabkaas daahirkay muqadarka isimkana waa gala ficilkana waa gala isimka icraabkiisu daahir iyo muqadar labadaba waa noqdaa ficilka icraabkiisuna daahir iyo muqadar labaduba waa noqdaa isimka marka oo muctalka ah waa laba qaybood in alif u dambeeyo iyo in waxa weeyaan ay u dambaydo y awow damo ka horaydo ee reeban ism mucrab ay u dambaydaa ma jiro carabigaba kuma jiraba ism mucrab ah oo wow u dambaydo wowduna ay reeban tahay ayna ka horaydo damo maba jiraba ah, waa jira ism wow u dambaydo sida min albadwi oo kale badwi laakiin haddee ma reebana sooma jeedin damana kama horaydo markaa ilaa dhici karee isim dhici karo wow u dambaydo dama ka horaydo wowdaas ee ay saas ku reebantah taas ma jirto wuxuu ku jiradaa marka isimku waa alif iyo ye isimka marka alifta u dambaydo maqsuura la yidhaha waa noo soo socda hadda baabkan waxaa loo guntay isim iyo u dambaydo magaciisana manquusa la yidhaahdaa wuxuuna leeyahay daabit uu iniin qorayo sharaxa maxamedulamiin oo uu yidhi kullusmin mucrabin aakhiruhu yaaun khafiifatun laazimatun qablahaa kasra waxa weya kullu smin mucrabin waa isim kastoo mucraba waxa manquus la yidhahda ficil manquus lama yidha oo looma yaqaan xaraf lama yidhahda manquus isim mabniya lama yidha isim mucraba aa manquus la yidhaahdaa manquus waxaa la yidhaahdaa waxa weeyaan isim mucrab ah waa shardiga koobaad aakhiruhu yaaun waa in ya u dambayda ee isimkii ay arif u dambayda ama wax kale u dambeeyo ama yaa mutakalim loo idaafeeyo manquus lama yidhaahdo yaadaasoo khafiifatun aan shadnayn hadday shidan tahay manquus lama yidhahdo wasica kursiyu aadi hadday shidan tahay waa laga muujina damada iyo kasrada labadaba waa inaysan shadnayn waa inaysan shadnayn yaadaasoo laasimatun joogtaho marna meesha ka baxayn waxaa la diidayaa ya-da musanaha xaalatu nasbi xaalatuljar ay joogtaa ya-da jamc mudakaru saalim xaalatu nasba iyo xaalatuljar ayay joogtaa ya oo asmaau sitada xaalatuuljar ay joogtaa laakiin xaalatu rafca ma joogto kuwaasoo dhan marka ya-daasoo kale kuba ya mar kasta saddexda xaalaba way joogtaa ya laazima weeyaan qablaha kasratu ya waa in kasra ka horayda haddaan kasra ka horayn lama yidhaahdo isimka manquus kasra inay ka la rabaa lakiin intaysan ka horrayn fiiri sida nahyun oo kale nafyun manquus lama yidhaha saxiix oo kaleu lamid isimkaas ah, haddii sukuun ka horeeyo ya-da nafyun fiiri nahyun oo kaleeto kaasoo kale waa isimka saxiixa o lamidi ah, saxiixu lamid saddexda xaraka baa laga muujina ee midka manquuska waxa weya waa ye oo kasra ka horeyda ya-da kasradu ka horeyda wey shuruuddaa shantaa marka laga helo magaciisa waxaa la yidhaahdaa isimkaas manquus maxaa loogu magacaabay manquus waxaa loogu magacaabay ya-daa la xadfaa markaasaa gobol ka maqan ya ya-diyaa la xadfaa manquusaasaa loogu magacaabay aakhirkiisaa la xadfaa daacin oo kale daaci ay ahayd haadi haadin alaleeya daacin murtaqin qaadin alaleeya maadin fiiri ya-daa la xadfaa marka aakhirkia laga nuqsaamiyo saasaa loogu magacaabay xukunkiisana asagaa kuu sheegayo waa kana walyaau yaa filqaadi qaadi dhexdiisa xaalo ay ku sugnaatay wa filmustashri kii waxgadashada dalbaayey dhexdiisa xaalo ay ku sugnaatay saakinatun midii reeban weeyadu fii rafcihaa la godideeda ayay reeban tahay fii raihaa fii xaalati rafcihaa ya-da la godideeda xaaladeeda xaalkaasay reeban tahay waljari hoosdhiga xaalkiisana way reeban tahay walyaa-u ya-dii filqaadii qaadii dhexdiisa xaalo ay ku sugnaatay wa filmustashri kii waxgadashada dalbaayay dhexdiisa xaalo ay ku sugnaatay saakinatun mid reeban weeye fii rafcihaa fii xaalati rafcihaa la godideeda xaaladeeday reeban tahay waljari wa fii xaalati اljari la hoos dhigideeda xaaladeeday reeban tahay ya-da oo manquuska waxa weeyaan laba goor waa la reebayaa waa lagu qadaraa ixraabkiina waa xaalatu rafca haddii caamil rafciya ka hor maro iyo xaalat ljar oo caamilkeeda marku hor maro labadaas goor waa reeban tahay waa lagu qadaraa ixraabka waa isimka manquuska alqaadi kii kale xukminayo dadka sharciga ilaahay ku kala saarayey ee xukunka rabbi ku kala saarayey alqaadi weeye qadaa yaqdi qaadin weeye mustashrina waa kii badeecada inuu gato dalbaayey badeecadan inaan gataan rabaa kii dhahayey weeye kaasaa la yidhaahdaa waxaa kaloo la yidhaha istashraa waxa way midka malabka meesha shinidu ku samayda ka soo bixiyeyna mustashri waa loo isticmaalaa oo waxaa la yidhahdaa istashra asala malabkiiyuu la soo baxay waa la yidhahdaa iyadan walyawyadi filqaadi qaadi dhexdiisa xaalay ku sugantay kii dadka kale xukminayo sharciga alle ku kala saaraayey iyo wa filmustashri midkii waxa weya waxgadashada dalbaayey sharaa waa gatay weeye laakiin siinta iyo ta'daa dalabka keenaya saakinatu waa mid ya-daasu reeban fii rafciha fii xaalata rafciha la godideeda xaalkeeday reeban tahay waljari wa fii xaalati اljari ayay reeban tahay xaalada jarka wa tuftaxu waa la kordhigaa alyaau yadi wa tuftaxu lyaau yadi waa la kordhigaa idaa maa nuiba idaa nuiba haddii la naصbiyo huwa manquuskii waxa weeyaan idaa ma mar haddaad carabiga ku aragto maadu waa zaaidu ma idaa ka horaydo meeshaad ku aragto zaaidda iska dheh qur-aanka hadday ku jirtana tawkiid iska dheh ta'aduban maca alqur'aan qur-aanka ka edab qaadoo zaa'ido iyo ha iska dhihine ee silo iyo dheh iyo tawkiid iyo saas dheh laakiin marba haddiiba maa dhiba ka horaydo calaamad waxay tahay maadaas inay saa'ida tahay saasaa lagu yaqaanaa nuiba alifkuna iska ilaq nuiba wey ficilku waa ilaq marka wuxuu noqonaa watuftaxul yaau ya-da waa la fadxinah waa laga mujaa ixraabka idaa maa nuiba idaa nuiba huwa manquuski haddii la nasbiyo maafaacilka manquuski u celi maqaamkaa laga fahmaahay baabka dhan soo kuguma qornayn baabun fi icraabi ismi manquus baabka laga fahma ee lama soo sheegin marka tanna macnaheedu waxay tahay haddii waxa weeyaan isimka manquuska caamil nasbiya ka hor maro waa laga muujina maxaa yeelay rafcada iyo jerka waaa loogu waxaa loogu qadarayay liiqal labadoodu waa culus yihiin ama fatxada fatxadu waa fudayd haddii ciladii baxdayna waa in haddii caafimaadkii la helo mar haddii fadxadu fudayd tahay waa inay ka muuqato waa fududahay marka waa laga muujiyaa wadaalika misaalkiina naxwu qawlika inaad tidhaahdoo kale weeye laqiitu waxaan la kulmay alqaadiya kii diinka alle wax ku kala xukminaayey qaadiga almuhadaba ee la nadiifiyey aadaabta xun iyo leelushqaadashada laga nadiifiyey laqiitu waxaan la kulmay alqaadiya kii dadka kala xukminaayey sharciga alle ku kala xukminaayey qaadiga day almuhadaba ee la saafigareeyoo laga nadiifiyey waxa weya min arishwati wa naxwihaa waxa weya laaluushka iyo qurunka qaadidii aan oqoon aan maanta la kulmay maxalushaahidku waxay tahay alqaadiya mafculu bihi noqday alqaadiya marka isimkan hadda laga hadlayaa ee manquuskaa markuu sidaa noqonaa waa marka oo waxa weeyaan ay al ku jirto ama la idaafeeyo waa markay al ku jirto ama la idaafeeyo oo la macrifeeyo ama aliya idaafa haddaysan gelin oo nakira uu noqdo waa kan warkiisii wanawin اlmunakara almanquusa fi rafcihi wa jarihi khusuusa wanawin tanwiini ayuha daalib ardayahu tanwiini ow ayuha saa'il ardayahu naxwada weydiinaya tanwiini almunakara alsma isimkii almunakara la nakireeyey munakarkii almanquusa ee manquuska ahayo yadu u dambeynay wanawin tanwiini ayuha daalib ardayow almunakara alsma isimkii tanwiini isimka almunakara la nakireeyey munakarka almanquusa ee la nuqsaamiyey fii rafcihi manquuska la godidiisa tanwiini wa jarihi manquuska la hoosdhigidiisa tanwiini khusuusan akusu waan gaaryeelayaa khusuusan gaaryeelid aan rafcada iyo waxaan ku gaaryeelayaa iyo jerka labadaas ayaan ku gaar tan waxay tahay isimkii manquuska ahaa haddii al iyo idaafo uu ka dharbeelo nakiro uu noqdo waxa weeyaan waa la tanwiinina caaqirkiisa tanwiintuna waxay ku imaanaydaa waxa weeyaan caaqirka caaqirka oo ya-dii ah iyo waxaa kulmayaan tanwiintii isimkii mar hadduu al iyo idaafo ka dharbeelo tanwiina imaanayda tanwiintii markay timaadana ya-dii in la xadfaa ku xigto yaadi in la xadfo ayaa ku xigta ila awal ashay maxaa diidanaa tanwiinta asha iyo idaafada labadaasaa diidanaayeen mar hadday al iyo meesha ka baxeen tanwiinaa soo degi tanwiin ayaa imaane oo afartii shay oo tanwiin diidi jirtay ay al iyo idaafa ahaayeen labadii kale ay ahan macanka maa yansarif isimkii calamka ahaay ama ahaa laqabka ama ahaa kunyada ee mufrad loo ibni laga sifeeyey ibnigaasoo u sii idaafaysan calam kale ama kunyo kale ama laqab kale taasuu ahaayo darsigii shalay lagu qaatay marka waxa weeyaan mar haddii wixii tanwiinta diidaay meesha ka baxaan waa la tanwiininaa haddii la tanwiiniyana ogow ya waa go-e sababtoo ah waxa weeyaan waxaa kulmayaan iltiqaau saakiniya dhaca tanwiintuna waa tanwiinu tamkiin waa tanwiinta isimka ay gasho tusayda ismkaasu inuu makansaday baabsmiya baabkii ismnimada inuu makansaday macnaha xaraf ma shabihin oo mabni ma noqon ficilna ma shabihin oo malansarif ma noqon baabulismiya ayuu si fiican u degay oo u tamakunay markaasoo kale marka in la xadfo ayay laazim ayaa noqonayda in la xadfo ya oo waxaa leedahay waxa weeyaan zaydun zayd qaadin qaadi weeye iiri xaalatu rafco qaadin qaadin markaa waa rumaysanta aawa yadi wuxuu ahaa qaadiyun xaalatu rafca waa ti la yidhaha lagu qadamo damadiya la xadfo hadhihin tanwiinta la xadfay damadiya la xadfo damadii tanwiintuna waa kala duwan markii la xadfay yadi waa reebanaa tanwiintiina waa joogtaa iltiqaau saakinina wuxuu ka dhex dhacay tanwiintii oo ah nuunun zaa'idatun saakina iyo yadii oo reeban iltiqaau saakireynkii marka wuxuu ka dhex dhacay waa nuun iyo ye nuunku waa xarف صaxiixa yaduna waa xarف cila faxadfu xarفi اcilati owla waqiila waajiba ya-da in la xadfaa waajiba haweyntu keligiis meel ma degeen meesha ugu dhaweedu degay marka oo ya-da ka horreeyey baadka ka horreeyey qaadin daacin haadin murtaqin waa kaasaa meesha ya-da xarafka ka horeyda ayaa tanwiinta degi mhm wanawin tanwiina almunakara alisma almunakara isimka la nakireeyey munakarka almanquusa la nuqsaamiyey fii rafcihi la godidiisa tanwiini haadaa qaadin waay wajarihina tanwiini marartu biqaadin khusuusan aqusu waan gaar yeelayaa khusuusan gaaryeelid aan labadaas ku gaar yeela oo xaalatu rafca iyo xaalatujaraan ku gaar yeela tanwiinta xaalatu nasbada ayada waxa weeyaan warkeedu waa soo socdaa oo xaalatu naصbi haddii la gaadho naصbada waxa weya waa caadiya looga muujina fadxada waa laga muujina waay taqulu waxaad leedahay taqulu waxaad leedahay haadaa midkaanu mushtarin waa mid waxgata mushtarkaasoo mukhaadicun oo wax dhaqra qofka badcada ka gadanayo wuu dhaqraa wuu dhaqraa beegu ku kiyaana miisaanku ku qiyaana lacag yaroo faalsa dhexda waa uga gelina waa asaga dhamu mushtari khadaaca oo dhaganow ah weeye haadaa kanu mushtarin waa mid wax gata ir hadda maxushaadkii haadaa waa mubtade mushtarin waa khabarkii maxay ahayd mushtariyun maxaa la xadfay ko damadii iltiqaa saakiniina ka dhex dhacay nuuntii iyo ya-dii markaasaa la yidhi nuuntu waa xaraf saxiixa ya-da xarfu cilla waa la xadfay markaasay noqotay tanwiintu waxay degtay xarfiyada ka horreeyey xurfiyadii la xadfay mushtarin haadaa kanu mushtarin waa mid wax gata mushtarko mukhaadicu wax dhagra wafzac magan gal oo u argagax marka dhib kugu yimaad ilaa xaamin ilaa rabbin rabbi magan gal rabbigaasoo xaamin ilaaliya cidda magan gasha ilaaliyahaasoo ximaahu seerihiisa iyo ilaalintiisu maanicun mid wax kaa difaacaya uu yahay oo cidduu ilaaliyo aan lagu soo gudbi karin wafsac magan gal oo u carar ilaa xaamin ilaa rabbin rabbi u magan gal rabbigoo xaamin oo wax ilaaliya xaamkaasoo ximaahu ilaalintiisu maanicun mid ku difaacaya uu yahay laakiin haddaad awowgaan dhintay magan gasho awow hadduu wax difaaci karo xaaskiisa markii la dumaalayo ka ceshalaa soo maa Ah, xaaskiisiiya nin ka dum iska dumaalay xoolihiisiiyaa la qaybsaday marka ma u malaynaydaa adiga hadduu wax kaa difaaci karo xaaskiisa la dumaali lahaa kalla lagama yaabo idan marka rabbiga xaamiga magan kaasaa kaas allahubaa hadduu doono inuu ku ilaaliyo cid wax ku soo gaarsiin kartaa ma jirto hal kale ha aadin laa awoowe walaa ayeeyo walaa ugaasiyadi iska daa kuwaas odayaashaas ducay u baahan yihiin iyagaaba wax u baahan iyagaa wax u baahan waaya aadku tana waxa weeyaan ilaa xaamil xaamiyun uu ahaa xaamiyun waxaa dhacay iltiqaa saakirayn tanwiintii oo nuun reebanayo yadii yadii yaa la xadfay tanwiintii yaa miimka tagtay xaamin saasay ku noqotay ilaa xaamiyin macnaha dee ilaa markii lagasha xaamiyin waay xaamiyin walwaaw walyaw walwaaw alwaaw lilistinaa alwaaw mubtadaw اwal marfuuc bilibtidaa وcalaamaة rafci damaة ظaahiraة fي aakirihi wlyaa alwaaw xarفu caطfin alyaa macduuف calى اlwaawi wاlmacduuف calى اmarfuuci marfuuع وcalaamaةu rafcihi damaة ظaahiraة fي aakirihi جamيiعا xaal min الثaلاثة manصuب calaamaةu naصbi فaتxaة ظaahiraة fي aakirihi wاlألف alwaaw xarفu caطfin alألف macduuف calى اlwaawi wاlmacduuف calى اmarfuuci marfuuع وcلاaمة رفعه ضمة مqdرة على akhر mنع min dr اشتغل المحل بسكون الوقف huna damiiru rafcin munfasil mubtada haani mabniy calى اfatxi fi maxali rafcin xuruufu اlictilaali xuruufu khabaru lmubtada'i haani marfuucu bilmubtada'i wa calaamatu rafci damatu daahiraة fi aakhirihi xuruufu mudaaf alictilaali mudaaf ilay majhuur wa calaamatu jari kasraة daahiraة fi aakhirihi wاljumlaةu min almubtada'i haani oo huna ah iyo wa khabarihi oo xuruufulictilaali ah fii maxali rafcin khabaru lmubtada'i اlأwal oo ah wlwaaw wlyaau jamiica wlalif wraabitu baynahuma adamiir اladii huwa اlmubtada الثaanي wاljumlaة min almubtada اlأwal wa khabarihi laa maxala laha min alcraabi lأnnaha mustanafa almuqtani fi صifaة اlictilaaq wa صifaة اlmajhuuri majhuur wacalaamaةu jari kasraة muqadaraة calى akhiri manaca min ظuhuurihaa اshtiqaalu اlmaxali bisukuuni rawi baab في إعrاab اسم المنquuص wlyaa alwaaw للاstinaaf alyaa mubtado marfuuع bاlاbtidاء وcalaamaةu rafci damaة ظaahiraة في akhirihi في اlqaضi في xarفu jar alqaضi ism majhuur bفي وcalaamaةu jari kasraة mqadaraة calى اlyaai manaca min ظuhuuri aلثqل الjaaru والmajhuur mتacaliq bmaxduufi wujuba taqdiirhu kainan kainan xaal min alyaai manصuub وcalaamaةu naصbi فatxaة ظaahiraة في akhirihi و في اlmustashri alwaaw xarفu cad في xرف jر المsتشhر اسم مجrور بفي وعلاaمة jر كسرة مqدرة على الياء منca من ظهورها الثقل والjاaر والمجrور معطوف على الjاaر والمجrور الذي قبله ساaكنة خبر المبتدأ مرفوع بالمبتدأ مرفوع بالمبتدأ وعلاaمة رفعه ضمة ظاaهرة في آخره والجملة من المبتدأ وخبره لا محل لها من الإعراب لأنها مستأنفة في xرف jr رفع اسم مجrور بفي وعلاaمة jr كسرة ظاaهرة في آkخره الjاr والمجrور متacلق بsاkن رفع مضاaف hا ضمير متصل مبني على السكون في محل jr مضاaف إليه والjr الواو xرف cطف الjr معطوف على الرفع والمعطوف على المجrور مجrور وعلاaمة jr كسرة ظاaهرة في آkخره وتفتح الواو xرف cطف تفتح فعل مضارع مغير صيقة مرفوع تفتح فعل مضارع مغير صيقة مغير صيقة iyo waxa weeyaan مبني للمجهول waa isku mid labada تعبير labada waa adeegsan kartaa taranto تفتح فعل مضارع مغير صيقة مرفوع لتجرد من الناصب والجازم وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره الياء النائب فاعل تفتح مرفوع وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره والجملة من ال فعل والنائب الفاعل لا محل لها من الإعراب لأنها معطوفة على جملة والياء في القاضي وفي المستشر ساكنة إذا ظرف لما يستقبل من الزمان مجرد من معنى شرط مبني على سكون في محل نصب على ظرفية زمانية وظرف متعلق بتفتح ما زائدة مبني على سكون لا محل لها من الإعراب نصب فعل ماض مغير صيغة مبني على الفتح لا محل له من الإعراب والالف للإطلاق والنائب الفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو يعود على المنقوص المفهوم من المقام ماشي كفهمي والجملة من الفعل أو نصبع إيا والنائب الفاعل وهو في محل جر ومضاف إليه النقط في محل جر بإضافة إلى إليها نحو خبر لمبتدا محذوف تقديره وذلك نحو ذلك ذا اسم إشارة مبتدا مبني على سكون في محل رفع لك اللام للبعد والكاف حرف خطاب نحو خبر المبتدا مرفوع بالمبتدا وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره والجملة من المبتدا وخبره لا محل لها من الإعراب لأنها مستأنفة naxwu mudaaf wlmudaafu ilayhi maxduufun taqdiiruhu qawluka naxwu qawlika taqdiiruhu qawluka naxwu qawlika naxw mudaaf qawli mudaaf ilayh majhuur wacalaamatu jari kasratu daahiraة fi akhirih qawli mudaaf alkaafu damiiru mutasilu mabniin cala alfatxi fi maxali jari mudaaf ilayh laqiitu laqii ficlu maadin laqiitu لقيت horta jumlada waa mustanafa ذلك وذلك نحو jumladaas لقيت لقي فعل ماض مبني على السكون لاتصال بضمير رفع المتحرك لا محل له من الإعراب وتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل القضية مفعول به منصوب علامة نصب فتحة ظاهرة في آخره والجملة من الفعل والفاعل والمفعول في محل نصب مقول قول المحذوف المهدبة صفة القاضي وصفة المنصوب منصوب وعلامة نصب فتحة ظاهرة في آخره والألف للإطلاق ونون الواو للاستئناف نون فعل أمر مبني على سكون مقدر على آخر منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة التخلص من التقاء ساكنين وفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت المنكر مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره والجملة من الفعل والفاعل والمفعول لا محل لها من الإعراب لأنها مستأنفة المنقوصة صفة المنكر وصفة المنصوب منصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره والالف للإطلاق في حرف جر رفع اسم مجرور بفي وعلامة جر كسرة ظاهرة في آخره الجار والمجرور متعلق بالنوع رفع مضاف والهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر مضاف إليه وجر الواو حرف عطف جر محذوف على رفع والمحذوف على المجرور مجرور وعلامة جر كسرة ظاهرة في آخره جر مضاف والهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر مضاف إليه خصوصا مفعول مطلق لفعل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 على السكون في محل رفع مشتر خبر المبتدا مرفوع بالمبتدا وعلامة رفع ضمة مقدرة على الياء المحذوفة للتخلص من التقاء ساكنين منع من ظهور الثقة والجملة من المبتدا وخبر في محل نصب مقول قول مخادع صفة المشتر وصفة المجرور مجرور وعلامة جره كسرة ظاهرة وعلامة رفع به مخادع صفات المشتر وصفة المرفوع مرفوع وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره وافزح الواو حرف عطف افزح فعل أمر مبني على السكون لا محل له من الإعراب وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت والجملة من الفعل والفاعل في محل نصب معطوفة على جملة هذا مشتر مخادع إلى حرف جر حامل اسم مجرور بإلى وعلامة جر كسرة مقدرة على الياء المحذوفة للتخلص من التقاء ساكنين منع من ظهورها الثقل الجار والمجرور متعلق بإفزع حماه حما مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفع ضمة مقدرة على الأليف منع من ظهور التعدد حما مضاف والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه مانع خبر المبتدا مرفوع بالمبتدا وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره والجملة من المبتدا وخبره في محل جر صفة حام والرابط بينهما الضمير الذي هو مضاف إليه حما والله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد